alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah llahu tacaala waana dersigeennii sagaaliyo labaatanaad wuxuu ka bilaabmanaya xadiiska shan boqol lixdan iyo saddex qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abu caasim wa abu caasim annabiil daxaaki bnu makhlad can yasiid bni abi cubaydin yasiid ibni abi cubayd waxaa laga warinaya can salamata ibn اlakwac yasiid ibni abi cubayd waa mowla salamata ibn اlakwac waa min hulaasiyaati اlbukhaari xadiiskan bukhaari saddex buu markaa yani nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku gaadhaya qaala nebiyu sal alla aleyh wasalam nebigu wuxuu yihi daxaayaakum udxiyooyinkiinna laa yusbixu yaanay waa berisanin axadukum midkiin bacda haalisatin subaxa saddexaad ka bacdii walxaal fii beytihi gurigiisa uu ku sugan yahay shay-un shay oo minhu min aludxiyati falamaa kaana markuu ahaa alcaamu lmuqbili sanadkii soo qaabilayay markii la gaadhay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahi ow nafcalu miyaanu samaynaynaa kamaa facalnaa sidaanu samaynay alcaama almaadi sanadkii tegay sidaanu samaynay miyaanu samaynaynaa qaala nebigu wuxuu yihi kuluu cuna oo wadakhiruu kaydsada buu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam fa ina dalika alcaam sanadkaa isagaa kaanuu waxay ahaayeen dadku fii jahdin ay fii shidatin wa mashaqa abaar bay ku sugnaayeen fa aradtu waxaan doonay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh an tuciinuu inaad u kaalmaysaan oo dadka yacni baahan aada gacan u fidisaan buhaari baa fii saxiixii ku warinaya shan kun laba boqol afartan iyo sagaal imaamu muslimna raqamka soddon afraad buu ku warinaya si guud baa ilaahay subxaana wa tacaala addoommada u tilmaamay oo wuxuu yihi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan abaaruhu iyo masiibooyinkan dabiiciga imanaya waxay ku imanayaan wax bini aadamku ay kasbadeen oo gacantooda ay ku shaqaysteen dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu waata ilaa leeyahy subxaana wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir qaala lmusanifu raximah اllahu tacaala baabu tajaarubi tajaarubtii buu baabu yahay tajaarub waxaa la yidhaahdaa ruuxu camalka uu samaynayo waayo aragnimada iyo khibrada uu ka faa'iidaysanayo qaala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa farwata bn abi lmiqraa farwa bn abi lmiqra wa saduuqu qaala xadaana caliy bnu misr imaam siqa can hishaam ibnu curwata can abiihi curwa ibnu subayr qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa jaalisan cinda mucaawiyata bni abi sufyaan mucaawiya bni abi sufyaan baan ag fadhiyey faxadasa nafsahu nafsadiisa uu sheekeeyey uma intabaha wuu soo baraarugay mucaawiya sheekaysanayao nafsadiisa u sheekaysanaya ayaan ag fadhiistay buu yihi kadibna mucaawiya wuu soo baraarugay faqaala wuxuu ihi laa xilma dulqaad male ilaa tajriba ilaa mid wax soo tajrubeeyey mooyaane ruuxu waaye araga oo waxyaabo badan ay la kulmeen uunbaa dulqaad baa dulqaad leh ilaa tajriba yani tajribo inuu ruuxu wax soo tajrubeeyey oo markaa waxyaabo badan uu soo arkay mooyaane yuciiduhaa xaaluu ku celinayo alaasan saddex jeer xaaluu ku celinayo riwaayo kale waxay tidhaahdaa laa xilma ilaa tajriba ama laa xaliima ilaa duu tajriba ruux dulqaad badan oo maskax badani ma jiro ilaa ruux waayo aragnimo yani markaa u saaxiiba mooye <clears throat> dee soomaaliduna waaba yaqaaniin waxay yidhaahdeen nin yar intuu tale ka boodo ayuu intuu laan ka boodu tala ka booda waa صaxiixu mawquuf mishkaat اlmasaabiix شhan kun iyo konton iyo lixramka xadaثna saciid ibnu cufayri waa iqa qaala xadaثna yaxya bn ayub alqaafiqi can ibni saxrin waa cubayd اllahi ibnu saxr alfriqi waa saduuqu yukhdi can abilhaysam abilhaysamna waa sulaymaan ibnu camr iqa can abiihi yani markaa can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu yihi laa xaliima mid dulqaad badani ma jiro ilaa duu casratin ilaa mid turunturro u saaxiiba mooye macnaha bini aadamka gefku wuxuu ka yimaadaa ruuxa shaqada haya midka shaqaynaya mid bannaan iska fadhiya yani gefku kama yimaado ruuxa wax ruuxa shaqaynayaa shaqadiisa khalad iyo sax marka ay ka timaado marka laa xaliima mid dulqaad badani ma jiro ilaa duu casratin mid turunturro u saaxiiboo gefaya mooye walaa xakiima mid dulqaad badani ma jiro ilaa duu tajribatin tajribo midu saaxiiba yani mooyaane cubaydullaahi ibnu saxar baa ku jira alifriiqi waa saduuqun yukhdi cillo kale ma le xadana qutaybة bnu saciidi abraja albaqlani qala xadana ibn whb cabdlahi bn whb almisri alqurashi mowlaahum can camr bni xaaris can daraaj daraaj ibnu samcaan alqaadi mowla cabdlaahi bni camr bni caas yani axaadiista sanadkan uu ku wariyey can abi lhaysam can abi saciid alkhudri fiihi dacfun baa ku jira sida imaam axmed ibnu xambal uu yiri ibnu shaahidna wuxuu ku daraa fi iqaat maa kaana bi hada اlisnaadi falaysa bihi basu buu yidhaahdaa sanadkan wixii ku yimaada dhib ma leh can abi saciidi can اnabiy sal اllahu alيh waslm milahu xadiiskaa mid lamiduu wariyey baabu man acama ahan lahu fi اllaah xubaabiya ruuxii quudiya oo raashin siiya ruux ay ilaahay dartii ay ku walaaloobeen xadaanaa sulaymaan abu rabiic waasiqa qaala xadaanaa jariir bn cabdilxamiid aلdabi can lays bni abi sulaymin waa daciif can muxamed bni nashr can muxamed bni alxanafiya waa maxamed bni caliy bni abi aalib ibn alxanafiya can caliy bni abi aalibin qaal wuxuu ihi lian ajmaca inaan ururiyo kulmiyo nafaran kooxoo min ikhwaanii walaalahayga ka mid a calaa saacin saac iyo suus aan ku kulmiyo aw saacayni ama laba suus ama laba galaan aan ku kulmiyo oo min dacaamin cunto iyo raashin ah ayaa axabu ilaya agtayda looga kalgacayl badan yahay min an akhruja inaan baxo ilaa suuqikum haada suuqiinan oo kana u baxo oo fa uctiqa aan xoreeyo raqabatan qoor aan xoreeyo inaan xoogaa martisoora walaalahayga muslimiinta u sameeyo oo hal suusoo cunto a aan u kariyo ama laba galaanoo cunto aan u kariyo baa agtayda looga kalgacayl badan yahay inaan suuqa aado aan qoor xoreeyo xadiiska dacfi baa ku jira bukhaari baa fi taariikh ku warinaya adabulmufradka ayaa sheikhu ku daciifiyey an boqol lixdan iyo lix raqamka baabu xilfi ljaahiliyati wuxuu baabu yahay isbaahaysigii iyo gaashaanbuuraysigii wakhtigii jaahiliga la isgaashaanbuuraysanayo inuu islaamku nasakhay xadaanaa cabdulaahi ibnu muxamed ibnu ibraahim cabdulaahi ibnu muxamed laba shiikh oo bukhaari shuyuukhdiisa ka mida ah la yidhaahda almusnadi waxaa kaloo la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu moxamed ibnu ibraahim hadda ibraahim buu kuugu daray waa abu bakr ibn abi shayba qaala wuxuu yidhi xadaanaa ibnu culaya ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam ismaaciil ibnu culaya can cabdiraxmaan ibnu isxaaq can suhriyi can moxamed ibni jubayr ibnu mudcim can abiihi jubayr ibni mudcim saxaabiga waxaa laga wariyey can cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ka wariyey waa saxaabiyun yarwiihi can saxaabiyin aakhar ana rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi shahidtu waxaan xaadiray oo goobjoog ka ahaa maca cumuumati adeeraday la jirkooda xilfa almudayibiin heshiiskii iyo isgaashaanbuuraysigii yani kuwii gacmahooda cadriye barfuunka yani markaa isticmaal xilfa lmudayibiina kuwii is-udgooniyey barfunka iyo cadarka isticmaalay heshiiskoodii ayaan goobjoogka ah buu nebigu yihi salawaatu wasalaamu calayh famaa uxibu ma jecli an ankusahu inaan cahdigaa iyo heshiiskii lagu heshiiyo aan buriyo oo wa ana liya ay ii sugnaadaan xumara nacami geela midkiisa cascas lay mulki siiyo la iigu bedelo heshiiska inaan ka baxo heshiiskan xilfu lmudayibiin la yidhaahdo sagaal jilib oo jilibyada qureysheeda kulmay way isdhaarsadeen waxay yidhahdeen war xaramkii ilaahay baan degannahay addoommadii muslimiinta ahaana yani addoommadana waxaynu uga yani wakiilnahay ilaahay beytkiisa subxaana wa tacaala waa inaan kacbada iyo beytka ilaahay lagu dulmiyin ruux qariba aan lagu dulmiyin xeeday marka soo qaadeen cadar iyo barafuun bay ka buuxiyeen kadib markaasay gacanta geliyeen oo isku dhaarsadeen waxaa la yidhaahdaa xilfu lmudayibiin waa laba heshiisoo nebigu uu ka qayb galay midna waxaa la yidhaha xilfu lfuduul baa la yidhaha waxaan xaadiray maca cumuumatii adeeraday adeeradayla jirkoodaan xaadiray xilfu lmudayibiin yacnii kuwii is-udgooniyey heshiiskoodii famaa uxibu ma jecli an ankusahu inaan buriyo waana liya ay ii sugnaato xumra nacami geela midkiisa cascas in la iigu bedelo heshiiskaasna aan buriyo maxaa yeelay xilfiga iyo isgaashaanbuuraysiga waxaa aasaas u ah yacnii waxaa lagu bineeyey ee lagu heshiiyey baa aasaas u ah haddii baadil lagu heshiiyey iyo dadka in la dulmiyo haddii lagu heshiiyey waxa weeye heshiiskaasi ma bannaano haddiise waxaa laysu kaalmaysanayaa alla kabaq iyo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa u yahay waa bannaan tahay ilahayna wuxuu leeyay watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan xadiiska imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya mujaladka koowaad boqol sagaashan iyo saddex ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka tobnaad laba boqol yani lix iyo toban xaakim fi lmustadrak mujaladka labaad laba boqol soddon iyo shan saxiixada kun iyo sagaal boqol buu sheekh naasir uu ku saxiixaya baabu likhaa'i walaalayntii buu baabu yahay dadkii muslimiinta ahaa ee ilaahay dartii ku walaaloobay in haddana lasii walaaleeyo oo markaa gruub gruub laysugu xidho xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa xamaad ibnu slm abu slma can saabit ibnu aslm albunaani can anas ibni maliki qaala wuxuu yihi aakha nabiyu sal alla aleh wasalam bayna bni mascuudi wazubayr nebigu wuxuu walaaleeyey cabdulaahi ibni mascuud iyo ibnu subayr buu walaaleeyey waa muhaajiriinta ah walaalnimada guud ee ilaahay qur-aanka ku tilmaamay iyadoo ay jirtaa si gaara laysugu sii xidhay inama almu'minuuna ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum waataquu allaha lacalakum tuflixuun waa taa ilah subxaana wa tacaala xadiiska yani marka waa xadiis saxiixa adabulmufradka an boqol lixdan iyo sideed raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa moxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna abu maxamed alhilaali qaale wuxuu yihi xadaanaa caasim ibnu sulaymaan alaxwal can anas bni malikin qaale wuxuu yihi xaalafa rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu isku xidhay oo gaashaanbuur uu ka dhigay beyna qurayshin walansaar quraysh iyo ansaar buu nebigu gaashaanbuur uu ka dhigay fii daari gurigayga allatii taasoo bilmadiinati magaalada madiina gurigayga magaalada madiina ku yaalla bukhaari baa fii saxiixii ku warinay lix kun sagaal boqol iyo sagaal imaamu muslimna fadaa'il saxaaba laba boqol iyo shan imaamu axmed fii musnadihi mujaladka saddexaad boqol afartan iyo shan fii saxiixayn waxaa ku sugan anas ibnu maalik baa caasim baa weydiiye wuxuu yidhi qultu lianasin abalaqaka ana nabiya sala allahu aleyh wasalam laa xilfa fi lislaam waxaan ku yidhi anas ibnu maalik ma ku laa xilfa fi lislaami islaamka dhexdiisa isgaanshaambuuraysi iyo isbaahaysi la isbaahaysto ma ahaanin marba hadday dadku muslimiin yihiin arrinkaa isagoo ka jawaabaya anas wuxuu yidhi qad xaalafa bayna qurayshin waalansaari fii daari nebigu wuu isku xidhay oo gaashaambuur buu ka dhigay ansaar iyo quraysh dhexdooda isku xidhay waxaa loo kala qaadayaa marka isbaahaysigu waxa uu ku dhisan yahay waqtigii jaahiliga isbahaysigu wuxuu ku dhisnaa dulmi iyo baatil ku dhisnaa qofba qofkuu ka xoog wen yahay yacni markaa inuu dulmiyo oo uu ku xadgudbo waxay odhan jireen marka ama buur ama buur ku tiirsano soomaalida sooma tiraha ayib marka wakhtigaa hore islaamka bilowgiisii waxaa la isku dhexlayey walaalnimada islaamka la isku dhexlayay wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah markay soo degtay jamaaca min ahli اlcilmi waxay leeyihiin sida alimaam nawwi raximah اllahu tacala wuxuu leeyahay wa ama maa yatacallaqu fi اlirsi fayustaxabu fiihi اlmukhaalafa cinda jamaahiiri اlculamaa wixii ku saabsan islaannimo in laysku dhaxlo waa la nasakhay cinda jamaahiiri اlculamaa wa ama almu'aakhaatu fi اlislaami islaamka dhexdiisa in lagu walaaloobo wاlmuxaalafatu calىa daacat اllah ilaahay daacadiisa in lagu midoobo yani wاtanaasur in laysugu hiliyo yani markaa fi diini diinta in laysugu hiliyo wاtacaawunu calى اlbiri wاtaqwa alla ka cabsi iyo samafal in laysugu kaalmeeyo iyo waiqaamat اlxaqi fahada baaqin lam yunsak kaasi waa baaqio lama naskhin baabu laa xilfa fi lislaami wuxuu baabu yahay isgaashaanbuuraysi islaamka dhexdiisa ma ahaan xadaanaa khalid ibnu makhlad alqadawaani qaala xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal alwaashici qaala xadaanaa cabdiraxmaan ibnu xaaris can camr bni shucaybi can abiihi can jadihi qaala wuxuu yihi jalasa nabiyu sal alla alay waslem nebigaa fadhiistay caama lfatxi sanadkii furitaanka calaa daraji lkacba kacbada jaranjarooyinkoodu ku fadhiistay nebigu faxamid allah ilaahay buu ammaanay wuu mahdiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waasanaa calayhi wuu ammaanay uma qaal wuxuu ihi man kaana lahu xilfun ruuxii markaa uu sugnaaday isgaashaanbuuraysi fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga lam yasidhu lislaamu islaamku uma siyaadin ilaa shidatan shido iyo adayg in lasii adkeeyo heshiiskaas way wax kale uma siyaadin heshiiskan marka la adkaynaya waa kee waa kii xaqa waafaqsanaa oo ruuxa madluumka in loo hiiliyo loo gargaaro waafaqsanaa daalimka in la qabto markaa waafaqsanaa kaasoo kale islaamka mabaadidiisiibuu waafaqsan yahay marka waa lasii adkeeyey walaa hijrata hijra ma jirto bacda alfatxi maka laga hijroodo bacda alfatxi furitaanka ka bacdigii yacnii hijro maka laga hijroodaa ma jirto rawaahu abu daawuud baa warinaya fii sunanihi laba kun sagaal boqol shan iyo labaatan imaam axmed fii musnadi mujaladka koowaad saddex boqol iyo shan iyo labaatan bayhaqi fii sunan mujaladka koowaad yani soddon iyo shan raqamka saxahu lalbaaniyu fii saxiixi sunani abi daawuud qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man istandara fii awali lmadar wuxuu baabu yahay ruuxii roob dalba yacnii roobku marka ugu horeeya uu soo do-o ruuxii dhibicda isu dhiga iyo wixii kusoo arooray xadaanaa cabdulaahi bn abi lswad qaala xadaanaa jacfar ibnu sulaymaan can saabit bnu aslama albunaani can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi asaabanaa waxaana asiibay maca nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga la jirkiisa madarun roob asiibay faxasara annebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ka qaaday sawbahu maradiisii ayuu canhu yani ay can ilmadari roobkiibuu uga qaado faxasara inta badan waxaa loo isticmaalaa marada madaxa kuu saaran ama cimaamada kuu saaran ruuxu markaa inuu iska qaado marka nebigu sal alla aleh wasalam si uu dhibicdan naxariista ee roobka yani markaa isugu dhigo ayuu jidhkiisii u baneeyey faxasara wuu ka qaaday nebigu wuu fayday sawbahu maradiisa canhu ee can ilmadari ayuu fayday xataa asaabahu lmadaru roobkii ilaa u asiibay qulnaa waxaanu nihi lima facalta maxaad sidaa u samaysa qaala wuxuu idhi liannahu maxaa yeelay xadiisu cahdin birabbihi liannahu xadiisu cahdin ay jadiidu cahdin wakhtigiisu miduu cusub yahay weeye birabbihi rabbigii imaanshaha uu ka yimi macnaha raxmaddu waxay ka timaadaa xagga ilaahay bay ka timaadaa wa huwa aladii yunasilu lqaysa min bacdi maa qanaduu wayanshuru marka roobku wuxuu ka soo degaa xagga samadu ka soo degaa xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista ahlu sunnuhu ay u daliishadeen fii culuwi illaahi jala wacala ilaahay korayntiisa inuu ilaahay khalqigiisa uu ka koreeyo walidaalika in badan baad kutub alcaqiida waxaad ku arkaysaa caalin min khalqihi ama baa'inun min khalqihi ilayhi yascadu alkalimu اطayibu wاlcamalu الصaalixu yarfacuhu waa taala leeyahy subxaana wa tacaala mar kale waa ta uu leeyahay allahu qaahirun fowqa cibaadihi lima facalta maxaad sidaa u samaysay baanu nidhi qaal wuxuu ihi liannahu isagu xadiisu cahdin birabbihi rabbigii imaanshaha uu ka yimi yacnii xadiisu ay jadiidu cahdin cahdigiisu miduu cusub yahay weeye birabbihi rabbigii imaanshaha uu ka yimi imaamu muslim baa fii saxiixi ku warinaya fii salaati اlistisqa raqamka saddexiy tobnaad abu daauudna an kun boqol imaam axmedna fii musnadihi mujaladka koowaad saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka saddexiyo tobnaad shan boqol iyo shan raqamka waxaa laga qaadanayaa marka roobka iyo dhibicda ugu horeysa markay da-do inuu ruuxu isu yandhigo oo jirkii u qaawiyo inay sunnada nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ay tahay haddaanu ka cabsanayn markaa jiro inuu ka qaado haddaanu ka cabsanayn jiro inuu ka qaado qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun ina alghanama baraka wuxuu baabu yahay wixii ku yimi adhiga yani waxaa ku sugan baraka ku sugan dhaqashada adhiga xadaanaa ismaaciil bni cabdillaahi bni abi uweys qaala xadaanii malik bnu anas alasbuxi imaami daari اlhijra can muxamed bni camr bni xalxala yani waa iqa akhraja xadiisahu albukhaariyu wamuslim abu dawuud wاnasaa'i can xumayd bni malik bni khusaymin iqat min asalisa anahu kaana wuxuu ahaa anahu qaala wuxuu yihi xumayd kuntu waxaan ahaa jaalisan maca abi hurayrata abi hurayran la fadhiyey biardihi dhulkiisa iyo beertii uu ku lahaa bilcaqiiqi meesha caqiiq la yidhaahdo oo magaalada madiina dusheeda faataahu qowmun qoom baa u yimi min ahli lmadiinati reer madiina dad socotaa oo safaroo reer madiinaa ayaa soo booqday cala dawaabi daabadaha iyo gaadiidka dushooda ku sugan dad gaadiid wata weeye fa nazaluu way degeen abu hurayray ku degeen qaala xumayd wuxuu yihi faqaala abu hurayra wuxuu yihi idhab yani tag xumaydow ilaa ummii hooyaday u tago waqul lahaa waxaad ku tidhaahdaa inabnaki inankaagii yuqri'uki wuxuu kuu soo akhrinayaa asalaama salaam buu kuu soo akhrinaya uu kusoo salaamayey wayaquulu wuxuu ku leeyahay adcimiina shay-an shay naquudi hooyey cunto noo soo dhiib buu ku leeyahay ayib qaale wuxuu yihi fawadacat waxay dejisay alaaata aqraas in yani saddex qursi aqraas waa jamcu qursin waana kimista ama sabaayada ama jabaatiga waxa loo yaqaan ayib saddex abow kimisa ayay markaa dejisay oo min shaciirin qamandi laga sameeyey iyo wa shayin shay oo min saytin saliid ah kimis iyo saliiddii lagu idaamanayay ayuu soo dhiibtay iyo wa milxin milix fii saxfatin xeedho ayay markaa dejisay fa wadacathaa calaa ra'sii madaxayga dushiisa ayay xeedhadii dejisay oo ii saartay fa xamaltuhaa waan u soo xambaaray ilayhim xaggooda martidii falamaa wadactuhu markaan dhigay bayna aydiihim hortooda kabara wuu takbiirtay abu hurayra allaahu akbar buu yidhi yacnii wuxuu la yaabayaa xaaladihii nololeed ee saxaabiga soo maray iyo nicmadan iyo barwaaqadan maanta ad waxaa mudo yani waxaa laga yaabaa inaadan barwaaqaba u arag laakiin asagu timir iyo biyo ayaa nolol u ahaydoo wuxuu xusuusanayaa noloshii markaa inuu ka baxo qaal wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii min alkhubs alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala alladii macbuudkiibaa mahadle ashbacana naga dhergiyey min alkhubsi sabaayad ama kimis ama jabaati naga dhergiyey bacda an lam yakun intaanu ahayn kabacdi dacaamuna cuntadayadu ila alswadaani labada madmadow mooye wax kale intaanan ahayn waxaa cunto noo ahaa labada madmadow labada madmadow waxay yihiin atamru walmaa timirta iyo biyaha falam yusib ilqowmu qowmkii maanay asiibin min adacaami cuntadii shayan an shayna kamaanay asiibino mar dhoweyd bay madiine ka yimaadeen marka waa dhirigsanahay bay yidhahdeen falama insarafuu markay gadoomeen qaala wuxuu ihi yabna akhi adeer yacnii axsin ilaa qanamika arigaaga u wanaagsamee arigaaga si fiican u dhaqo dayib oo wamsax iruqaama duufkana ka masax daryal weeye wamsax iruqaama canha ay can ilqanam ariga waxaad yani duufka ka masax wa adyib hagaaji muraaxaha meesha ay daaqayaan yacnii wa adyib hagaaji muraaxaha makaanka iyo ma'wiga meesha ay ku xeroonayaanna xeradiisa u hagaaji wasalli tuko fii naaxiyatiha xerada dhinacyadeeda xerada ariga waa lagu tukanayaa laakiin xerada geela lagu tukan maayo yaa diiday nebi maxamed baa kala saaray salawaatu wasalaamu calayh wasalli tuka buu yidhi fii naaxiyatihaa xerada dhinacyadeeda ku tuko fainahaa min dawaabi aljanna fainahaa adhigii iyo qanamkii min dawaabi aljannati daabadaha jannada ayuu ka mid yahay waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay la yuushiku waxaa dhow an yaatiya cala annaasi dadka inuu u yimaado oo taariikh nololeedkooda uu ka mid noqdo soo maro zamaanun zamaan iyo waqti takuunu ay ahaanayso asallatu yani aljamaaca salla bifatxi saa haddii sada la kordhigo waxaa la yidhaahdaa waa jamaacatu min alqanam waa xaynta aiga ah xaynta aiga leh ulla haddii la yidhaahdana sada la gudana waa jamaaca min annaas sullat min alawaliin an yaatiya cala annaasi dadka inuu soo maro zamaanun waqti oo takuunu ay ahaanayso athallatu min alqanami xaynta arigu ay ahaanayso axaba ilaa saaxibiha saaxiibkeeda mid looga kalgacayl badan yahay min daari marwaana marwaan ibnu xakam oo amiirkii madiine ah muslimiinta waxaa soo mari doonta waqti xayntiisa ariga uu ka jecel yahay daarta iyo guriga marwaan ninkaa boqorka ah gurigiisa uu ka jecel yahay yani waxyaabahan maguurtada ah intifaacoodu wuxuu ku xidhan yahay waqti buu ku xidhan yahay ama laakiin xoolaha waxaa laga yaabaa qaaradka qaarad inaad ula tallowdo meeshaa doonto aada la aado alimaamu maalik baa fi lmuwada ku warinaya mujaladka labaad sagaal boqol soddon iyo saddex saxahu lalbaaniyu raximah llahu tacaala fii saxiixa kun boqol iyo siddeed iyo labaatan adab mufradkana wuxuu yihi waa xasanu lisnaad shan boqol siddeetan iyo saddex raqam qala alimaamu raximah اllahu tacala xadasana moxamed ibn yuusuf alfiryaabi qala xadasana wakiic bn jarax qala xadasana ismaiil ismaaciil ibnu sulaymaan alazraq waa daciif can abi cumara abi cumar waxaa laga wariyey waa abu cumar waa dinaar ibnu cumar albazaaz alacmaa mowla bishr ibnu qaalib alasadi can ibni اlxanafiya maxamed ibn caliy waxaa laga wariyey ibn اlxanafiyi can caliyin radi allahu canhu ana nabiya sal اllau alيh waslm nebigu wuxuu yihi ashaatu fi lbeyti neefka adhiga guriga dhexdiisa ahaaday barakatun baraka ku sugan washaataani labada neefna ee guriga ku suganna barakataani laba baraka ku sugan waalaau ay waalaau shiyaahin saddexda neefna adhigaana barakaatun barakooyin baa ku sugan xadiisku waa daciif cajluuni ayaa fii kashfi اlkhafaa ku warinaya mujaladka labaad koob iyo labaatan wa dacafahu lalbaaniyu fi daciifa saddex kun toddoba boqol konton iyo kow raqamka baabu libili cisun liahliha wuxuu u yahay geelii wuxuu sharaf u yahay dadkii geela dhaqanayay buu sharaf u yahay xadaanaa ismaaciil ibn cabdillaahi bn abi weys qaala xadaanii malik ibn anas alasbuxi imaami daar ilhijra can abi zinaadin cabdillahi bni dakwaan alqurashi can ilacraj cabdiraxmaan bni hurmus alacraj can abi hurayrata ana rasuula lahi sal alla alay wasalam qaala wuxuu yihi ra'su lkufri gaalnimada madaxeedu naxwa almashriqi dhanka bari bay ahaatay magaalada madiina bari markaa waxaa barigeeda dhacayay juqraafi ahaan oo ugu beegnaa yacnii ciraaq iyo dhulkan hadda muxuu ahaa iiraan iyo haddii ilaahay ku roy dhulkii iyo ciraaq baa ugu beegnaa waana meesha fitanta iyo gaalnimada dhammaan ay ka soo baxday ra'sulkufri gaalnimada dhammaanteed naxwa almashriqi dhanka bari bay ahaatay waalfaqru kibirka iyo waalkhuyalaa'u faajeertanka socodka yacni xaraga kibirka fii ahli lkhayli dadka fardaha dhaqday ahaatay iyo walibili geela alfadaadiina ee markaa foodhfoodhyaya ahli lwabari ee dhagorta u saaxiibka macno kalena culimmada muxadisiinta way yidhaahdeenoo waxay yidhaahdeen waalfaqru kibirka iyo walkhuyalaau yani xaraga kibirku fii ahli lkhayli dadka fardaha fardoolayda dhexdooda ahaatay iyo walibili geela yani kuwa u saaxiibka ah alfadaadiina yani fadaadku waxa weeye waa maaliku lmiatayni min alibili ila alf alfadaadiin marka waxaa loo jeedaa laba boqol iyo wax ka badan ninka iska leh xoolahaas iska leh badan baa loo jeeda xoolaha badan waxaa kaloo la yidhaahaa sawdka iyo foodhfoodhida ay foodhfoodhayayaan ahli lwabari kuwa dhogorta u saaxiibka ahaa wabarka waxaa loo isticmaalaa dhogorta geelaa loo isticmaala dhogorta idahana waxaa loo isticmaalaa maxay suuf baa loo isticmaala dhogorta riyaha iyo iyo lodana waxaa loo isticmaalaa shacar baa loo isticmaala sida ilaahay subxaana wa tacaala wa min awsaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan wa mataacan ilaa xiin uu yidhi ahli lwabari kuwa dhogorta u saaxiibka wasakiinatu xasiloonida iyo deganaanshahana waxaa iska leh fii ahli lhanami dadka adhiga u saaxiibka adhiga dhaqda ayaa deganaansho iyo tawaaduc iska leh ibirna waxaa iska le dadka geelayda geelayda inta badan cibaadada iyo salaad waa ku yarta <clears throat> soo ma waa dad engegan oo qalafsan <clears throat> oo kibir badan waay walidaalika xataa iyagu waa og oo markay geela u heesayaan waxay yidhaahdeen ma tukade iyo taarig wada tooy waa midaan tukanayo taariku salaada ma tukade iyo taarig wada tooy toobad xumadan kaaga tegayo tiiray kugu nacay buu ya ma ma tukanayo ilaa waxaa laga yaabaa sanawaad geelaas waa ugaadhaas uu qaaradka qaarad u gudbinayo inuu iska daba socdo aanu tukan maxaad u tukan weyday halbaa igu kaadida buu ku leeyahay halbaa igu kaadi <clears throat> ayb wاsakiinatu xasilooniduna fii ahli اlhanami dadka ariga dhaqda ayaa xasiloonida iyo deganaanshahana oo u sugnaaday tawaaduc dadka adhilayda shirka xataa loogama yeedhaanba u malayna curfiga soomaalida waxaa leeya xayn buu haystaayoo magna bixin kari maayo maxaa loogu yeedhaya bukhaari baa fii saxiixi ku warinaya saddex kun boqol iyo han iyo labaatan imaam muslim kitaab uliimaan toddobaatan iyo sagaal imaam axmeda fii musnadihi mujaladka labaad afar boqol iyo sideed iyo toban fii saxiixayn buu xadiisku ku sugan yahay qaala imaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa camr ibnu marsuuq أخبرنا شعبة بن الحجاج العتكي عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس qaal wuxuu yihi cajibtu lilkilaabi washaa'i cabdullaahi bnu cabaas wuxuu la yaabayaa abuurka ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray yacnii adhiga iyo eyda qaabka loo abuuray adhigii waa lagu intifaaci had iyo goor waa la qalan udxiyaa loo qali yani walqal baa loo qali walimo iyo allabari baa loo qali hadiyaa loo bixin iyadoo marka isticmaalkiisii uu badan yahay ayaa haddana uu tarmayaayo ilaahay baa tarminaya subxaana wa tacaala manaaficdii bini aadamkaa ku xidha ama eyda iyagoo aan cidiba wax ku intifaacayn oo muxuu ahaa dhal halkii ay laga yaabo toban ey inuu dhalo baanay haddana tarmayn oo ay dabar go-ayaan labadaas marka la yaabaya cajibtu waxaan la yaabay buu cabdullahi bnu cabaas yiri lilkilaabi eydaan la yaabay iyo washaai neefka yani arigaan la yaabay ina shaaa ariga yudbaxu minha waa la gowracayaa yudbaxu waa la gowracayaa minha min ashaai ariga xaggiisa fii sanati kada wakada sanadkii intaa iyo intaasaa laga gowracaya wayuhdaa waa la hadiyeynayaa hadiyadiiyo deeq baa loo bixinayaa kada wakada waalkilbu eygiina tadacu waxay dhigaysaa alkelmatu alwaaxida eeyadii keliya waxay dhigaysaa oo dhalaysaa kada wakada waxaa laga yaaba hal mar inay toban dhasho ayib washaatu arigii baa akaru minhaa ka badan uu nebigu uu yidhi ibnu cabaas ariga sidaa loo cunayo ee sidaa loo hadiyeynayo ayaa ka badan ayib waa xikam ilaahay subxaana wa tacaalayo waxa bini aadamku uu ku intifaacayo ilaahay baa subxaana wa tacaala u tarminaya ilaahay baa u tarminaya laakiin ay muxuu intifaac leeyahay intifaac wuxuu leeyahay uun inuu meeshaa u waardiyeeyo ama xoolaha u waardiyeeyo yani markaa ayuu intifaacu leeyahay qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa qabiisa ibnu cuqba qala xadaanaa wahb ibnu ismaaciil wahb ibnu ismaaciil ibnu maxamed ibnu qays abu maxamed alsdi afar xadiisoo munkar u wariya can muxamed ibni qaysin yani moxamed ibnu qays waa jadu wahab iqatun nin iqa weeye can abi hindi alhamdani abu hindi yani waxa weeye alxaris ibn cabdiraxmaan alhamdani qaala wuxuu yihi can abi dabyaan abi dabyaan ninka la yidhaha waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi qaala lii cumar ibn اlkhadaab baa wuxuu igu yidhi yaa abaa dabyaan abaa dabyaanow kam cadaa'uka mushaharkaagu waa imisa cadduhu waxa weeye waa baytulmaalka lacagtii cumar markaa uu ka siinaya qultu waxaan idhi alfani wahamsu mia waa laba kun iyo an boqol laba kun iyo shan boqol baa laysiiya qaala lahu wuxuu ihi yaa abaa dabyaan abaa dabyaanow ittakhid samayso min alxarsi beerta xaggeeda iyo wasabaaya iyo wasaabiyaai yacnii beerta xaggeeda iyo wasaabiyaai maguurtada samayso saabiyaha waxaa la yidhaahdaa yani annataa'ij waa xoolihii waa kuwii dhalayay beer iyo xoolo samayso ayuu ku yidhi ittakhid samayso min alxarsi beerta xaggeeda iyo wasaabiyaai iyo kuwii wax dhalayay samayso min qabli ka hor an taliyakum intaanay taladiinna iyo hogaankiina aanay maamulin qilmatu qurayshin wiilal yaryaroo quraysh intaanay talada iyo hogaankiina wiilal yaryar oo quraysh aana idiin yani noqon intaa ka hor beero iyo xoolo yani markaas sii samayso kuwaasoo laa yucaddu aan ku tirinayn alcadaa'u siismada macahum la jirkooda la siinayo maalan xoolo yani aanu aqoon yanii waxa ay bixinayaan xoolaba uma yaqaaniin macnaha waxaa fasahaaday miqyaaskiibaa fasahaaday halbeegii waxaa lagu qiyaasayay baa isbedelayo labada kun iyo shanta boqolee hadda aada qaadato waa xoolo wax kuu goynaya laakiin samanka dambe marka uu yimaado yani waxa weeye xoolaba uma yaqaaniyo ficlanna waa saasoo zamanba samanka uu ka horeeyo wuu ka baraka badan yahay samanba samanka uu ka dambeeyana waa ka shar badan yahay ilaa waladii bacdahu asharun minhu laa yucaddu ku tirin maayaan alcadaau siismada macahum la jirkooda maalan xoolo ku tirin maayaan ibn abi shayba baa fi lmusanaf ku warinaya mujaladka toddobaad an boqol toddobiyo labaatan alimaam almisri fi tahdiib alkamaal mujaladka lixaad an boqol iyo lixiyo toban xasanahu lalbaniyu fi ladabi lmufrad an boqol toddobaatan iyo lix raqamka macnaha waa wakhtigii bulshada muslimiintu ay toosnaydoon hogaankooda iyo talada dadka u haya maamulka u haya ay ka fekerayeen bulshada muslimiinta ay ka fekerayeen oo qof walba oo muslim xataa ilmaha dhasha yani markaa looga qorayey yani bangiga muslimiinta looga qorayey mushahar looga qorayey xadaana mxamed ibnu bashaar qaala xadaana mxamed ibnu jacfar waa qundur qaala xadaana shucba ibn xajaaj alcataki samictu abaa isxaaq camr bni cabdilaahi alhamadani asabiici samictu cabdata ibni xasan ayaan maqlay yaquulu isagoo tafaahara waxaa isu faanay waxaa faantamay ahlulibili geela kuwii saaxiibka aye ah asxaabu shaa'i kuwii adhiga dhaqanayay adhilay iyo geellay isu faanay ayib nabigaa kale xukumaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka dabciga basharka sida lagu yaqaano qof waliba waxa uu haystuu ammaanayaa soo ma geeli bay ammaantay kuwa adhiga dhaqanayana adhigii bay ammaaneen faqaala nebiyu sal alla alay wasalam nebigu wuxuu yidhi bucia muusa nebi muuse soo saaray wa huwa raaci qanamin ai raac buu ahaa ai baa la raaciyey nebi muuse wa bucia daauud nebi daauud baa soo saaray wa wahuwa raaci qanamin yani ai buu raacay wa bucitu waa laysoo bixiyey ana aniga wa ana arcaa qanaman ai baan raacaa aniguna liahli ehelkaygaan u raacaya biljyaadi meesha la yidhaahdo ajyaad waa meel magaceed waa gool ka mida goolihii maka ayaan markaa ku raaciyay riwaayo kale waatuu nebigu leeyahy salawatu wasalaamu calayh maa bacaa allahu nabiya ilaa raaca alhanam nebi ilaahay subxaana wa tacaala ma soo dirin ilaa adhi buu raacay maxaa nebiga adhiga loo raacinaha maxay ta ku jirta adhigu waa dhib badan yahay mid baa leexan mid baa xagga u leean mid baa jaban mid baa dhashay oo la qaadi macnaha ambiyada waxaa lagu tababarayaa mas-uuliyadda iyo hogaanka iyo xilka ay yani ummadda ay u qabanayaan iyo fariinta ilaahay ay gaadhsiinayaan waxyaabaha ka dhalanaya dhibta inay u adkaystaan tarbiyadaasa ambiyadii marka la siinaya ayb annagana waxaa laga yaabaa nin gurigiisii maamuli kari waaye laba bilcaamood kale celin kari waaye ayaa laga yaabaa hogaankii iyo taladii muslimiinta inuu isu soo taago ayb asal waxaa ah yacnii ambiyada tababarka la siinaya baa waxa ay tahay intaan risaalada iyo fariinta lagu aaminin ay khalqiga gaadhsiinayaan baa gogoldhig loo samaynayaa diyaarin waa la diyaargaraynaya imaam axmed waa fii musnadii ku warinaya mujaladka saddexaad sagaashan iyo lix cabdu ibnu xumeyd fii musnadihi mujaladka koowaad laba boqol sideetan iyo labo albaani saxiixadu ku saxiix yeelay raximah ullah ajyaadna waa meel magaceedu waa shicbun yaquumu calayhi xayun min axyaai maka waa meel ay degi jireen qabiiladii maka mid ka mid a ah. baab lacraabiyati reer baadiyanimadiibu baabuyo xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabujaki qaala xadaanaa abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri can camr bni abi slma can abiihi abi slma ibn cabdiraxmaan ibni cawf aلzuhri can abi hurayrata qaala wuxuu yihi alkabaa'iru dembiyada waaweyni sabcun waa toddobo hataynu soo marnay kabaa'irtu kitaabuulkabaa'ir baynu dhammaynee inay intaa ka badan yihiin oo cabdullaahi bnu cabaas uu yidhi toddobaatan bay uga dhow yihiin toddobada laakiin toddobadu kuwa ugu waaweyn bay ahaan ijtanibuu sabca almuubiqaat toddobada dambiya waxalaaga ka dheeraada awaluhunna waxaa ugu horeeya alishraaku billaahi ilaahay oo loo shirki sameeyo xuquuqda ilaahay uu leeyaho cid kale loola qaybiyo iyo wa qatlu nafsi naftii ilaahay uu kaa xarimay oo la dilo dhiiggeedii markaa ruuxu u bannaysto iyo wa ramyi almuxsanaati dumarkii dhowrsoonaa ee cafiifaadka ahaayoo sina lagu gano waalacraabiyatu iyo reer baadiyanimo yacnii baadiyihii loo baxo bacda alhijrati ruuxu markuu hijrooday ka bacdi magaalada maka markuu ka hijrooday madiine iyo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxyiga iyo iimaanka meeshii uu ku hayay aanu hijroone baadiye gala xukunkiisa muxuu noqona dabraani baa fi ku warinaya mujalladka lixaad soddon iyo saddex xaafidkuna fatxulbaarigu ku tilmaamay mujalladka labaad boqol siddeetan iyo laba baabu saakini اlqura wuxuu baabu yahay yacnii ruuxa baadiyaha ama tuulooyinka dega xadaana axmed ibn abi caasim qaala xadaana xaywa ibnu shurayx xadaana baqiya ibn اlwaliid baqiya waa nin iqa ah fii aslihi walaakin yudlis tadlisu taswiya qaala xadanii safwaan ninka mudaliska ah tadliisu taswiya sameeyana laba dabaqadood iyo in ka badan waa inuu xadana caddeeya xadanii safwaan qaala samictu raashid ibnu sacad baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu hawbaan ibnu bujdid mawlaa rasuuli lahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed mawlihiis ah kii nebi maxamed uu xoreeyey ahaa ayaan maqlay yaquulu isagoo le qaala liya rasuulu sal alla alay wasalam rasuulka ilahi wuxuu igu yidhi laa taskinu hadegin laa taskun hadegin buu yidhi alkafuura yacni baadiyaha hadegin buu yidhi tuulooyinka hadegin buu igu yidhi laa taskun hadegin alkufuura bimacnaa alqarya ama alqura tuulooyinka hadegin buu yidhi maxaa yeelay fa ina saakina alkufuura tuulooyinka midka dega ama baadiyaha ka saakini اlqubuuri midka qubuurta degay buu la mid yahay midka qubuurta degay sidee buu la mid yahay haddii qubuur marka yani ruuxu uu soo maro qubuurtaasi waxa weeye yani caalamkan iyo adduunkan waxaa ka jira qubuurta dadka ku jiraa miyay ogyihin ma oga ninkan marka baadiyaha deganina yani waxyaabahaa jira waxba kama oga risaaladii haddii ilaahay ku ron yahay yani ma gaadhin iyo waxyigi faina saakina alkufuuri baadiyaha kuwa dega waxay la mid yihiin ka saakini lqubuuri quburaha kuwa degoo kale qaala axmed wuxuu yihi alkufuuru waxa weeye alqura tuulooyinka waaye dabaraani baa warinaya fii musnad shaamiyiin mujaladka saddexaad sagaashan iyo sagaal xasanahu lalbaniyu fii saxiixi iljaamic yani toddoba kun saddex boqol iyo koob iyo labaatan daciifadana afar kun toddoba boqol iyo iyo saddex bal nebigeenna waxaa ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man sakana albawaada faqad jafaa ninkii baadiyaha degaa waa engegaa waa qalalaa qalbi qalal buu ka faa'iidaa qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana isxaaq ibn mansuur qala ahbarna baqiyat bn اlwaliid qala xadaana sufyaan samictu rashid ibnu sacad baan maqlay yaquulu isagoo leh samictu thawbaan thawbaan ibnu bujdid mowla rasuuli lahi sal alla alيh wasalam baan maqlay qaala wuxuu yihi qaala liya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi yaa hawbaanu hawbaanow laa taskuni alkufuura yacnii tuulooyinka iyo baadiyaha degin maxaa yeelay fa ina saakina alkufuur tuulooyinka midka degay iyo baadiyaha ka saakini alqubuuri mid qubuur degay buu la mid yahay ayuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qur-aankuna saasuu tilmaamayayo wuxuu alla leeyahay alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqa waajdaru an laa yaclamu xuduuda maa ansala allah macnaha waxay ka fog yihiin waxyigii iyo risaaladii iyo tacliimtii sharciga ahayd ayay ka fog yihiin ibnu cadiyi baa fi lkaamil ku warinaya mujalladka saddexaad laba boqol iyo lixdan xasanahu alalbaaniyu fi ladabi lmufrad baabu lbadwi ila اtilaac wuxuu yahay in lagu baadiyeysto baadiyihii loo baxo yanii inay bannaan tahay ilatilaaci waa jamcu tilcin taallooyinka yani iyo meelaha yani marka korkoreeya xadaanaa moxamed ibnu صabax albazaas qaala xadaanaa shariik ibnu cabdillaahi annaqaci saa lama waliya alqadaa can miqdaam bni abi shurayxin can abihi shurayx alhani qaal wuxuu yihi sa'altu caaishata can ilbadwi caaishaan weydiiyey baadiyaha ka warran baan ku idhi qultu waxaan ku ihi wahal kaana nebiyu sal alla alay wasalam nebigu ma aha yabduwa mid baadiyaystoo baadiyaha u baxa qaalat waxay tidhi nacam kaana wuxua yabduwa mid u baxa oo baadiyeysta ilaa haaulaa'i tilaaci taalooyinkaas yacnii xaggooda ayuu nebigu u bixi jiray meelaha magaalada u dhow ayuu aadi jiray nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiska markaa yani waxaa ku jira waxaa warinaya abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya afar kun sideed boqol iyo sideed imaam axmedna fii musnadihi mujaladka lixaad konton iyo lix ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka labaad saddex boqol iyo toban saxiixada shan boqol afartan iyo afar marka inay bannaan tahay ayuu bukhaari uu keenay in baadiyihii loo baxo ruuxu baadiye u tago xadaanaa abu xafsin ibni caliyi qaala xadaanaa abu caasim daxaaki ibnu makhlad wa abu caasim الnabiil can camr bni wahbin qaal wuxuu ra-ytu muxamed bni cabdillaahi ibni asiidin baan arkay idaa rakiba markuu gaadiidka fuulo walxaal huwa isaguna muxrimun mid xarmaday oo xajkii xidhay uu yahay wadaca sawbahu maradiisuu dejinayo saaraya calaami can mankibayhi labadiisa garab dushooda wawadacahu maradii wuu dejinaya calaa fakidayhi labadiisa bowdya dushooda manaa xaggan iyo xagganba wuu iska saaraya faqultu waxaan ku yihi maa hada kani muxuu yahay qaala wuxuu yhi ra'aytu cabdullaahi cabdullaahi bni mascuud baan arkay yafcalu isagoo samaynaya mila hada sidaas oo kale waana aciifo yani dacafahu lalbaniyu fii daciifi aladabi almufrad an boqol sideean iyo ko qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man axaba kitmaana siri waan yujaalisa kula qowmi fayacrifa akhlaaqahum baabu yahay man axaba ruuxii jeclaysta kitmaana siri sirta inuu qariyo wa an yujaalisa inuu la fadhiisto kulla qowmin qoom kasta oo fa yacrifa markaa uu barto markuu qoom kasta la fadhiisanayo akhlaaqahum dhaqankooda iyo dabeecaddooda uu barto xadaanaa cabdulaahi ibnu muxamed almusnadi qala xadaanaa cabdurasaaq ibnu hamaam asancaani ahbaranaa macmar ibnu raashid ahbaranaa muxamed ibnu cabdilaahi ibni cabdiraxmaan ibni cabdilqaari can abihi cabdiraxmaan alqaari ana cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaab iyo wa rajula nin oo min alansaari ansaar ka mid a kaanaa waxay ahaayeen jaalisayni kuwa fadhiyay ahaayeen fa jaa cabdiraxmaan ibnu cabdilqaari baa u yimi fa jalasa ilayhimaa labadoodii buu la fadhiistay fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi innaa annagu laa nuxibu ma jeclin man yarfacu xadiianaa xadiiskayaga mid kor yacni naga warramayo oo warka sirta ah ruux bulshada nooga sheegaya inuu noo yimaado ma jeclin fa qaala lahu cabdiraxmaan baa wuxuu ku yidhi lastu ma ihi amiirkii mu'miniintow ujaalisu mid la fadhiista ulaa'ika kuwaas yaa amiir almu'miniin kuwa aad ka baqayso warka in loo geeyo anigu lamaba fadhiistaee dadka wa wanaagsan baan la fadhiistaa qaala cumar wuxuu yidhi balaa nacam alla maganaya labadaba waa inaad la fadhiisataa fa jaalis haadaa kuwaa la fadhiiso wa wanaagsan wa haadaa kuwaasna la fadhiiso walaa tarfac xadiisanaa warkayagana ha u geyn yacnii ha u koryeelin warkayaga uma qaala lilansaari ansaarigii wuxuu ku yidhi man tara annaasa dadka yaad u arkaysaa yaquuluuna inay leeyihiin yakuunu alkhaliifata khaliifada u ahaanaysa bacdii aniga gadaashay ansaarigii baa cumar su-aal weydiiyo wuxuu ku yidhi dadka malahooda iyo odaraskooda yaad u malaynaysaa markaan dhinto inay hoggaan iyo khaliifo ay ka dhiganayaan ayib su-aashaa markuu weydiiyey facadada alansaariyu ansaarigii wuxuu tiriyey rijaalan rag buu tiriyey min annaasi dadka ka mid a rijaalan rag buu tiriyey min almuhaajiriina muhaajiriin ka mid a lam yusami caliyan cali maanu magacaabin raggii uu magac dhabay cali kumaanu darin faqaala cumaru cumar baa wuxuu ihi maa baaluhum xaalkoodu muxuu yahay min abilxasan abilxasan maxay ugu soo dari waayeen nin hogaanka iyo mas-uuliyadda iyo xilka muslimiinta inuu hogaamiyo xaqna ku dhaqo nin u qalma oo tilmaantaa mutaysta weeye malahoodu kuma jiro miyaa fa wallaahi ilaahi baan ku dhaartay innahu isagu la axraahu midkooda ugu habboon weeye ugu awlaysan in kaana calayhim hadduu dushooda yani taladooda iyo mas-uuliyaddooda uu qaado wa an yuqimahum inuu ku oogu u yahay calaa dariiqatin min alxaqi waddo toosanoo xaqa inuu ku hogaamiyona cali isagaa ugu awlaysan cumar markaa cali buu aada u ammaanayaa waxa uu ku ammaanayaana waxa weeye yacni waa fahamkiisa diineed iyo fiqigiisa iyo inuu u qalmo hogaanka iyo talada mu'miniinta inuu u qalmo cabdirasaaq baa fii musanafii ku warinaya mujaladka shanaad afar boqol afartan iyo lix sheekh albani wuu daciifiyey fi ladab almufrad shan boqol siddeetan iyo saddex raqamka laakiin xadiisku shawaahid kale oo lagu taxsiiniyo ayuu leeyahay baabun altawdi'atu fi lumuuri wuxuu baabu yahay arrimihii in laga fiirsado oo waxyaabaha kula suu darsaya aada deganaan aad ku qaabisho xadaanaa muusa abu hilaal waa moxamed ibnu sulaym albasri yani min culamaai اlbasra iqa nin iqaa buu ahaa qaala wuxuu yihi xadaanaa alxasan bn abi اlxasan albasri baa noo warramay ana rajula nin baa tuwafiya la oofsaday wa taraka wuxuu ka tegey ibnan lahu inan isagu uu dhalay buu ka tegey iyo wa mowlan lahu addoonuu xoreeyey buu ifka kaga tegey fa awsaa wuxuu u dardaarmay mowlaahu addoonkiisii wuxuu u dardaarmay bibnihi wiilkiisiibuu u dardaarmay ninkii addoonkaah u xoreeyey wuxuu yidhi wiilka gacan ku hayo tarbiyadiisa iyo maamulkiisa iyo taladiisa adaan kaaga tegay falam ya'luuhu ay falam yuqasir kamaanu gaabin ninkii yacni markaa la xoreeyey wiilkii yaraa tarbiyadiisii iyo barbaarintiisii xataa adraka ilaa uu qaan gaadhay wiilkii yaraa oo wasawajahu uu guuriyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi mawlihii wuxuu wiilka yaraa ku yidhi jahisnii idyaari adlubu alcilma cilmi baan dalbayaaye sahay isii cilmi baan raadsanayaa idyaari fajahasahu wuu diyaariyey fa ataa wuxuu u yimi wiilkii caaliman nin caalimu u yimi fasa'alahu markaasuu waxweydiiyey baadida ruuxa muslimka ay ka maqani waxa weeye masaa'ilka cilmiga wixii aanu garanayn ciddii ku dhaantay inuu weydiiyo nebigu waatuu yihi alaa sa'luu id lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi asu'aal ninkii caalimkaa buu weydiiyey faqaal wuxuu yihi idaa aradta markaad doonto an tandaliqa inaad baxdo markaad doonto yacnii faqul lii ii sheeg ucallimuka aan ku bare markaad baxayso sahay cilmiya iyo xasiilo cilmiyaan kusii siinayaa ii sheeg faqaal wuxuu yihi wiilkiibaa wuxuu yihi xadara minii waxaa soo xaadirayoo la gaadhay alkhuruuju bixitaan inaan bixiya facallimnii ibar wixii sahay iyo cilmi aad ii sheegayso oo aan waddada ku qaado marka ii sheeg ninkii caalimkaa marka saddex arrimood oo xikmada oo qalbigiisa ka soo maaxday usuusha diinteennana yacni markaa ka mid ah ayuu faraya wuxuu yidhi ittaqi llaaha wasbir yacni ilaahay ka baq oo yacni markaa sabir walaa tastacjil hana degdegin saddex shay baan ku faraya afcaasha iyo aqwaasha aad samaynayso ilaahay kaga baq wixii kula soo darsana alle subxaanahu wa tacaala dartii ugu sabir hana degdegin faqaala alxasan wuxuu ihi fii haada arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan alkhayru kulluh saddexdaa arrimood khayr dhammaantood baa ku sugan fa jaa'a waa yimi walaa yakaadu isagoo aan sigayn wiilkii walaa yansaahunna aan hilmaamayn kelimaadkii inamaa huna alaaun yani kelimaadka iyo wasiyada loo sheegay waa saddex uun falamaa jaa'a markuu wiilkii yimi ahlahu ehelkiisa u yimi nasala wuxuu ka degay can raaxilatihi gaadiidkiisiibuu ka soo degay wiilkii cilmi buu doontay reerkiisiibuu ku soo noqday gaadiidkii buu ka soo degay falamaa nasala daara daartii iyo gurigii markuu ku degay idaa huwa waaba iyadoo birajulin yacni markaa uu ku sugan yahay ninkaasoo naa'imin mid hurda ah mutaraakin ka dheeraaday can ilmar'ati haweenadii ka dheeraaday ninkii gurigii markuu ku soo noqdayba islaantiina aqalka gudihiisay hurdaa ninkiina wuxuu hurdaa yani ardaaga iyo guriga yani hortiisu hurdaa mutaraakin ka dheeraaday waidaa imraatuhu waaba iyadoo haweenaydiisiina naa'imatun ay hurdo qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa uriidu dooni maayo maa antadiru bi midkan maxaan ka sugaya xaaskii baaba lai daba maray midkan inaan sugo dooni maaye waa inaan xaajadayda iyo dantayda aan ka qabsada ayb farajaca wuu laabtay ilaa raaxilatihi gaadiidkiisiibuu u laabtay si uu seeftii usoo qaato falamaa araada markuu doonay an ya'huda sayfa seeftii inuu qaato qaala wuxuu idhi ittaqi allaaha wasbir walaa tastacjil kelmadii lagu dardaarmay baa waxay ilaahayna ka baq sabirna hana degdegin farajaca waa laabtay falamaa qaama markuu istaagay ninkii calaa ra'sii madaxiisa qaala wuxuu yidhi maa antadiru bihaada shay-an midkan waxba ka sugi maayo ninkan reerkii ii hor jiifa inaan sugo naftiisu ku canaananaya inaan sugo yani iima sugnaa ninkan waa inaan hawsha ka qabsado farajaca waa laabtay ilaa raaxilatihi gaadiidkiisii dushiisa u laabtay falamaa araada markuu doonay an yaahuda sayfahu seeftiisa inuu soo qaato dakarahu kelmadii buu xusuustay ittaqi اllaha wاصbir walaa tastacjil farajaca ilayhi wuu soo laabtay ninkii buu usoo laabtay falamaa qaama markuu istaagay wiilkii calaa ra'sihi ninkii madaxiisa dushiisa markuu istaagay istayqada rajulu ninkiibaa soo baraarugoo soo toosa ninku waa kuma waa ninkii isaga barbaariyey ee soo koriyey ee lagala dardaarmay oo reerkii usii xifdinayo usii ilaaliyey wey falamaa ra'aahu markuu arkay buu wasaba ilayhi xaggiisuu ku booday fa caanaqahu waa qooraystay wa qabalahu waa dhunkaday wa sa'alahu waa weydiiyey mowlihii baa wiilkii weydiiyey wuxuu idhi qaala wuxuu idhi maa asabta bacdii aniga gadaashay maxaad asiibtay maxaad soo baratay qaala wuxuu idhi asabtu wallaahi bacdaka khayran kasiira ilaahay baan ku dhaartay gadaashaa waxaan asiibay oo ilaahay ii hibeeyo iigu deeqay khayr fara badan buu ii hibeeyey asabtu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waxaan asiibay bacdaka adiga gadaasha anii mashaytu leylata yacnii anigu waan soconayay cawada bayna sayfi seefta dhexdiisa iyo wa bayna ra'sika madaxaaga inta u dhaxaysa alaaa miraarin saddex jeer seefta iyo madaxaaga inta u dhaxaysa caawo saddex jeer baan soconayay faxajasanii waxaa ii diiday maa asabtu waxaan asiibay oo ilaahay uu isiiyo iigu deeqay oo min alcilmi cilmiya ayaa ii diiday oo iga manciyay can qatlika dilkaaga inaan ku dilo saddexdii kelmadoodee caalimka uu ii sheegay ilaahay igu anfacay ayaa waxay iga manciyeen inaan dhiiggaaga aan daadiyo oo ku dilo marka khayr fara badan baan hela duqaadkaas soomaali ma laga helaya sabarkaas ya haddii gurigaagii mid aad ugu timaado isagoo gurigaaga hor yaalla ama gurigii hor jiifa islaantiina xagga ay joogto qolka kale ee muxuu aha hurdada ay joogto isna fadhiga uu kuu jiifo maxaad samayn lahayd billaahi calayk ninka soomaaliga waa ka farxalan laha mararuu ka farxalan laha waa ka takhallusi laha waxaan marka xadiiskan aan ka faa'iidaysanaynaa degdegu waa ceeb sabir la-aantuna waa ceeb alla subxaana wa tacaala ka cabsiga iyo sabirka iyo degdeg la-aantuna waa amaan ilaahay subxaana wa tacaala addoommada mu'miniinta uu ku amaanay inaad sabir yeelato inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum biqayri xisaab waqtigaa dhacay wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab acla wabillahi towfiiq